ikhlaas fi lqowl camal inuu samiic mujiibu dacwaad majliskan waa majliskii afar iyo toddobaatanaad ee majaalistu markay sharxa ka hoonay kitaabka sunan annasaa'i habeenkan waa habeen arbica kuna beegan afarta bisha rabiic alawal kun afar boqol iyo labayo afar sija nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan ku soo jirnay kitaab aljumca caawa in sha allahu tacala waxaan bilaabi doonaa baab ka mid abwaabtiisa baabu lfadli baabu lfasli cafwan baabu lfasli bayna alkhuطbatayni biاljuluus baabu lfasli kala saaritaan ama kala teeditaan bayna alkhuطbatayni labada khudba la kala dhexgeliyay biljuluusi fadhi la fadhiisto ayuu baabkan u baabyo weeyaan xadiidkun afar boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qala alimam النسائي عليه رحمة الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري وثيقة قال حدثنا بشر بن مفضل البصري وثيقة ثبت عابد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري وثيقة ثبت عن نافع مولى عبد الله بن عمر وثيقة فقيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي أن رسول رسولك صلى الله عليه وسلم كان وحaa rasuulkeena يkhطب mid khudbeeya alkhuطبatayn labada khudba wa huwa isagana qaa'imun uu taagan yahay wa kaana wuxuu ahda nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslem yafsilu mid kala saaro oo kala reeba baynahumaa labada khudba dhexdooda bijuluusin fadhi dhexgeliya ayuu ahaa dhexda labada khudba dhexdooda wuxuu dhex dhigi jiray inuu wax yar fadhiisto saas ayaa nabigeenna uu samayn jiray sala allahu calayhi waali wasalam waana ariiqada hadda caadiga oo mutabaca ah oo muxuu aha muslimiinta ay sameeyaan baabu sukuuti aamusitaan la aamuso fi lqacdati xilliga la fadhiyo bayna alkhudbatayni labada khudba oo waxba la akhrinin khudbana aan la samaynin ayuu baabkan u baabya weeyaan markii labada khudba intuu dhexaysa la fadhiyo in waxba imaamku usan akhrinin ayuu baabkan u baab yahay yani dadku wuxuu u sheegaa ayna jirin u aamusnaado u aamusnaado laakiin duca iyo waxyaabo yar hadduu qac ka siiyo isagoon la maqlaynin ma dhib bay leedahay waxay dhib u lahayn markii laga hadlay saacadda ay ku jirta xilliga laga ajiiba dacwada iyo ducada culimada qaar waxay sheegeen waa qacdadaas intaas inta sagtadaa yar ayay ku sheegeen haddii marka ta ay noqoto maxaa afkaad u qabsanaysaa waa waa inaad marka ilaahay barido laakiin si hoose ay noqoto <clears throat> xadيث kun afar boqol toban iyo todobaad waa xadيث xasan wey qala imam نسي عليه رحمة الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري وثيقة قال حدثنا يزيد بن زريع وثيقة ثبت أبو معاوية البصري ويان قال حدثنا وxaa noo warram إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع وثيقة قال حدثنا سماك بن حرب وثقة تغير حفظه بآخره عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى وأرضاه قال وxu جابر رأيت waxaan ark رasuل الله صلى اه سلم يخطب isagoo khudbayn يوم الجمعة maalin جمعة qaaئما xaalu yimid taagan uma intaa kadibna yaqcudu uu fadhiisani qacdatan fadhi laa yatakalam uusan hadlaynin uma kadibna yaquumu nabigu istaagi oo fayakhtub wuxuu khudbaynaya khudbatan okhra khudbo kale ee faman xadaakum qofkii idiin sheega ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wala slm rasuulka alleh kaana inuu had yakhtubu mid khudbay qaacidan xaaliyu mid fadhiyo faqad kadaba been ayuu sheegay saas ayuu leeyahay radia allahu tacala canhu ardaa marka fadhi in lagu khudbeeyo ariiqada nabigeena maa sal slam dariiqada loo baahan yana maahan taagni ayaa lagu khudbaynaya fadhiga labada udhexeeya khudba ama labada qayboodoo khudbada udhexeeyo fadhiga isaga waxba lama akhrinayo oo dadka loo jeedina ayaa laga jeedaa wallahu aclam baabu alqira'a fi lkhudbati taaniya khudbada labaad waxyaabaha lagu akhrinayo baabkan u baabiyo wadikri fiiha iyo xuska alle ee iyada gudaheeda ku sugan xadiidkun afar boqol toban iyo waa xadiis xasan weyn qaala imam nasai alay mtl akbarna bn cali alfallaas waa xaafid can cabdiraxmaan ilmahdi waa imaamkii athabtu alxuja qala xadaثna سfyaan الthwrي waa amiir الmؤminiin في xadيث can simak بn xrbin haddaan soo marnay can jaabir ibni samرة radي الlahu taala arda qal jabir بn samرة waraxima jamiiع الruwaat kaana wuxuu ahaaday dhah النabiyu nabigeena salى الlahu عalيه alي wsلم qala wuxuu yihi jaabir kaana wuxuu ahaaday الnabiyu nabigeena sal sلم ykhطbu mid khudbeeye qaa'iman xaal u yahay mid taagan uma kadibna yejlisu nabigu fariisan jiray sal slm uma kadibna yaquumu istaagi jiray oo yaqra'u aayaatin aayada ayuu akhrin jiray wayadkuru llaha alla weyne ayuu xus jiray caza wajal wa kaanat khudbatuhu khudbadii waxay ahayd qasdan dhexdhexaad wa salaatuhu salaadiisana qasdan dhexdhexaaday ahayd aad uma dheereen aad uma gaabnin sidaa weeyaan marka khudbada adkaarta loo baahanya in lala imaado oo xuska alle iyo aayado qur-aan in loo bahanya in lagu akhriyo ayaa xadiidka laga qaadana weyaan alkalaamu walqiyaamu bacda anuzuuli can ilmimbar baabu اlkalaami hadal la hadlo ayuu baabkan u baab wlqiyaamu iwalqiyaami baabu اlkalaami hadal la hadlo iwalqiyaami istaagitaan la istaago bacda zawaali bacda anuzuuli ka degitaan kadib can ilmimbar laga dego ayuu baabkan u baabiyey meelaha qaar imaamka cali raxmat ullah baab bedelkii baab uu dhihi lahaa wuxuu dhihi alkalaamu wاlqiyaamu bacda الnuzuuli can mimber baab ayaa meesha marka ragga qaar waxa u qoran baab yuu baab u qoran baaba idin qoran sooma baab اlkalaami soo idinma qorna marka alkalaamu wاlqiyaamu waxaa weeyaan in la godo oo mubtada iyo qiyaamoo ku cadfan laga dhigo sidaas ayada marka iyadoo ayta markii aan baab gelino muxuu noqonayaa baabulkalaami kalaam marka muxuu noqonayaa mudaaf ilahi buu noqonaya baabkii ayaa loo idaafeeyey marka walqiyaamina iyadna hoos dhigay noqonaysa marka ku wareerina dadka qaar waxaa laga yaba naxwada aan aqoonin amaba ay bilaaw ku ah inay yidhaahdaan meesha waxaaba ku qoran alkalaamu walqiyaamu wadaadkan wuxuu le baabu lkalaami walqiyaami maxay tahay marka ayaan lagu wareerin baabukalaami kalaam ayuu baabkan u baabi walqiyaami istaagitaan la istaaga bacda nuzuuli degitaan kadib can mimber laga dega ayuu baabkan u baabiya xadiidka kun afar boqol toban iyo sagaalaad qofkaan naxwo aqooninna macnayada maa diinta inuusan baran karin sidaa ula socda laakiin sida asalka qofkii inuu tabaxur sameeyo oo si fiican uu dhex dabaasho rabo waxaa weeyaan luqa alcarabiya naxwada iyo sarfiga iyo muxuu ahaa eh, balaaqada iyo adabka iyo eh, xitaa mararka qaar mantiqa iyo waxyaaba badan baa loo baahanaya qofka aalibcilmi qawi inuu noqdo rabo dadkana de diinta inuu dhexlo oo dadka sii dhexashiyo rabo culumtaas lagama maarmaayo xadii kun afar boqol toban iyo sagaalaad waa xadiid shaada weeyaan wuxuu shaad ku yahay axaadiistii kale oo ruwaaddi kale oo iqaadka ahay oo ka badnaa sidii ay wariyeen si ka duwan ayuu muxuu ah ku wariyey oo wuxuu sheegay wax ayaga ayna sheegin abaranii muxamed ibn cali yaga mxuu ka duwana qaala wuxuu yidhi akhbaranii moxamed ibnu cali ibna maymuun alcaطaari alraqi weeyaan waa iqa qaala xadaanaa alfiryaabi maxamed ibn yuusuf alfiryaabi addabi mowlaahum iqatun faadil weeyaan qaala xadaanaa jariir ibnu xaasim alasdi iqatu lahu awhaam ida xadaa min xafdihi can haabit ibn aslam abulani eh, waa iqatu caabid can anas wuxuu ka wari ibn malikin radi allahu tacala arda qala wuxu yidhi anas maalik kaana wuxuu aday rasul rasulka a sl yanzilu mid ka dega can mimbari mimbarki mid kasoo dega ayuu ahaa oo fayacridu fayacridu lahu waxa u banbaxa arajul nin fayukalimuhu ula hadlay fayaquumu uu istaaga macahu isaga maciisa nabi nabigana sl slm xataa yaqdiya ilaa uu ka u gudo xataa yaqdiya ilaa uu gudo xaajatahu danta ninkaa uu lahaa uma kadibna yataqadamu wuxuu u dhaqaaqi jiray ilaa masallahu fa nabigu tukan jiray sal slm yani markii khudbada nabigan uu dega kadib ayuu dad danahooda gudi jiray waa shaad marka sidaas ma ahan nabigeen markuu khudbada ka dega salaaduu geli jiray kadiba marka qofkii danla bacda salaati wii la midkaa iyo qabla salaad saasay ahayd weyaan laakiin waxaa iyadna sugan nabigeena sal alla ly slam inuu dad eh, iyagoo isagoo khudbo ku jira dad uu la hadlay tawjiihi xalay aan soo maraynay asaleyta iyo wax loo ururiyo iyo wix la midkaha baabu cadadi baabu cadadi salaati اljumcati jumcada salaadeeda cadadkeeda ragcaadka cadadka ay yihiin ayuu baabkan u baabay xadidkun afar boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay amat barna cali bn xujr wa iqatu xaafid qaala xadana shariik ibn cabdillahi الnaqci اlqaadi saduuq tagayara xifduhu lama waliya اlqaضاء bilkuufa can zubayd zubayd ibn xaari اlyami weyaan zubayd ibn xaari اlyami wa iqat habtun caabid can cabdiraxman ibn abi leyla wa iqa qaala wuxuu yihi qaala cumar sayid cumar wuxuu yidhi meeshaan waxbaa hawl baa ku jirta maxaa yeelay waxaan laisku waafaqay inuusan cumar waxba ka warinin meeshaan wuxuu le qaala cumar ana cumar oo kale wa meesha marka waxaa weyaan qaala cumar yani qaala cumar anigu ii sheegay ma aha saasuu yidhi wa hadda markaan dhahno qaala rasul lah sal slm anagaa noo sheeg rasuulka maya silsilati rijaala meesha ka maqan marka meesha waxbaa ku jira waanu imaan doona insha allahu tabarak watacaala qaala wuxuu yidhi ninka la yh abdirxam bin abi leyla qaala cumar wuxuu yidhi salaatu ljumcati salaat jumca rakcatan waa laba rakca saddex maahan afarna ma ahan wa salaatu lfiri salaada ciidulfiriga waa rakcatan iyadna waa laba rakca wa salaatu adaa ciiduladxaa salaadeedana waa rakcatan laba rakca wa salaatu safari salaada safarkana duhur iyo casar iyo cisha iyo salaada mxuu ahaa fajaro ayadna cadigahayna rakcatan oo laba rakca tamaamun waa tam hiya tamaamun tamaam weeyaan hayru qasrin aanan gaabnayn calaa lisaani muxamedin sala allahu alayh wasalam yacni nabigeena alah sl carabkiisa ayaana sidaas lagu waajib yeelay ayuu leeyahay gaabi waaba gaabanta shaki ma laha oo bedelka afar ay ahayd waxay noqotay laba laakiin wuxuu la jeedaa fi hawaab walow kaanat naaqisa fi cadad awaabteeda waa aamil afartii aad adoo muqiima dukatay iyo labadii adoo musaafir aad dukatay waa isku ajar ma kala duuna sidaa weyaan qaala abu cabdiramaan abu cabdiraxmaan annasaa wuxuu yidhi raximah اllah cabduraxmaan ibn abi leyla ninka la yihahdo lam yasmac muusan ka maqlin min cumara sayd cumar kama maqlin haddii usan cumar ka maqlin xadiidka muxuu noqonayaa muxuu noqonayaa munqaطic ayuu noqonayaa munqaطicna muxuu yahay min anwaaci الضعيiف saas ayuu imaamka ula jeedaa xadiikan inqiطاc baa ku jira laakiin inqiطaacan xadiidka ku jira iyadoo ku jira imaamka imaam اalbani wuxuu yihi waa xadiiu صaيix muxuu ku yihi wuxuu ku yidhi xadiidkan sanad kale ayuu leeyahay oo cabdiraحmaan ibn abi leyla iyo sayd cumar radia الlahu taala arda raxima cabdiraحman ibn abi leyla udheeeyo udhexeeyo saaabi udheeeyo saxaabi u udhexeeyo ninkaas oo ah kacb bin cujra radia الlahu ta arda ayaa udhexeeya marka cabdiraxmaan bin abi leyla can kacb bn cujra can cumar bn khaaab radi allah ta xadii marka wuxuu noqday xadiid xiriir oon kala go-nayn u noqday yaa wari marka alimaam anasai laftirkiisa fi sunan kubra oo kan uga soo gaabiyey ayuu ku soo wariyey eh, ibnu khusaymana xadiidkaas waa xadii saxiix ayuu yidhi marka xadiidka eh, waa saxiix inqiaac asag marka meel kale ayuu imaamka laftirkiisa ku xiriiriyey baabu qiraati akhrin la baabkan u fi salaati jumcati salaat jumca bi suurati jumcati suurat jumca lagu akhriya iyo wاlmunaafiqiin suuraة munaafiquun iyo suuraة اljumca in lagu akhriyo salaada jumca oo ragcada horena lagu akhriyo suuraة اljumca tan dambana suuraة munaafiquun lagu akhriyo ayuu baabkan u baab yahay xadidkun afar boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qaala اimaam النasائي amt akhbarna mxamed بn abdilclى صنcani wa iqa qala xadaثna khaalid بn xاariث alhujaymi iqaة tabt qala xadaثna shucba waa imaamkii qaala abartnii aw akhbaranii waxay warramay mukhawal waxaad dhihi kartaan oo calى wasni mimbar mukhawal amaba mikhwal ninka la yihahda mikhwal ama mukhawal ibnu raashid weyaan annahdi mawlahum iyaga ayaa xoreeyeen abtum habtun cafwan iqatun ah nusiba ila tashayuc tashayuc ayaa xaggiis loo yara tiiriyey qala wuxu uhi waxaan ka maqlay musliman muslim ninka la yihahda albatiin muslim ibnu cimraan albatiin weeyaane alkuufi waa iqa isna can saciid ibni jubayr wuxuu ka wariyey iqatun n cabaas wuxuu ka wariyey cabdulahi bn cabaas bin cabdilmualib ibn cami nebiy sal slam ana rasu rasulk sal slm kaan rasuulkan wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya yowma aljumcati maalinta jumca fii salaati subxi salaada fajr wuxuu ku akhrin jiray aliflaamiim tanziil asajda aljurus ama suurat sajda iyo wahalata alinsaan suurat alinsaan labada ayuu salaada fajar labada ragcab kala akhrin jiray waa sida hadda annaga aan samayn wa fii salaati ljumca salaada jumcana oo duhurkii xilligiisa jumcadana bisuurati اljumca iyo wlmunaafiqiin ayuu ku akhrin jiray nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi waslm fajarka waa aljurus ama suuraة sajda iyo suuraة اlinsaan hal ataa cala insani xiinu min adahri lam yakun shaya madkuuran jumcadana oo salaada jumca xilligii la tukan jiray salaada jumcadana waa suuraة اljumca wa suuraة almunaafiquun hy baabka sagaal iyo soddonaad alqirاءة fi salaaةi اljumcati bisabix isma rabika اlaclى whal ataaka xadiiث اlhaashiya alqira'atu akhrin akhriya uu baabkan u baab yahay baabu اqira'ati akhrin akhriya uu baabkan u baabyahy fi salaati اljumca salaad jumca bisabix isma rabbika alaclى iyo whal ataaka xadiiث اlhaashiya in lagu akhriya ayuu baabkan u baab yahay xadidkun afar boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qaala اimam nas akhbarna mxamed bn abdilclى sanani wa iqat qala xadaثna khaalid ibnu xariث اlhujaymi can shucba qaala akhbaranii macbad ibnu khaalid alqaysi wa iqaة caabid can zayd ibni cuqba alkuufi zayd ibni cuqba alkuufi weeyaan waa iqa can zayd ibni cuqba can samura ibni jundub radi allahu ta arda qala wuxu samura kaana wuxuu aday rasul rasul sl slm yaqra'u mid akhriya fii salaati اljumca salat jumca bisabix isma rabbika alaclى iyo wahal ataaka xadiiث اlhaashiya waa sida hadda loo badan yahy od aragteen dikru ama baabu dikri alikhtilaaf calى الnucmaan ibnu bashiir fi اlqira'ati fi salaati اljumcati baabu dikri alikhtilaaf sheegitaan la sheego khilaafka sheegitaan la sheega khilaafka ayuu baabkan u baab yahay lisku khilaafay cala nucmaan ibnu bashiir saxaabiga jayiilka ah fi lqiraa'ati akhrinta fii salaati اljumcati salaada jumca oy ruwaadda wax ka wariyey qaarna ay si ugu soo wariyeen qirada la akhrina qaarna ay si ugu wariyeen in la cadday ayuu baabkan u baab yahay macnaheeda ma ah xadiidka haddii ikhtilaaf اalfaad meesha ay timid amaba wixii la warinaya ay kala duwanaadaan macnaheeda ma ahan inuu xadiisku daciif yahay ma ahan laakiin inaad ogaatood barato nucmaan bin bashiir saana in laga wariyey oo riwaadda qaar saa ka wariyeen riwaadda qaarna ay saa ka wariyeen inaad ogaataa muhiima alimaam muslim bin xajaajna labada ariiq buu soo saaro noo imaan doonta insha allah tbara w taala labada xadiis buu soo saaray marka waa saxiix marna saan ayaa dhacday oo wuxuu wariyey marna saan ayaa dhacday waa noo iman doontaa labadaba noo iman doona insha allah tabaraka watacaala xadiid afar boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam ibnu sacid caleyh raxmat llah akhbarna qutayba ibnu saciid can malik ibni anas can damra ibnu saciid alansaari waa hiqa can cubaydillahi ibni cabdilah cubaydillaah ibn cabdillaah alansaari waa hiqa ana adaxaak ibnu qays waa saxaabi jaliilah oo weliba yar alfihri sa'ala wuxuu weydiiyey النucmaan ibnu bashiir ayuu weydiiyey radia الlahu taala an arضa isaga abihiba waa laba saxaabi wuxuu wax ka weydiiyey maada kaana rasul rasulka ale muxuu ahaa yaqra'u mid ku akhriya yowma aljumcati maalin jumca calaa iri suurati اljumca suurat اljumca markuu akhriya ood ragcada koobaad ku akhriya gadaasheeda muxuu ku akhrin jiray qaala wuxuu yihi nucmaan bin bashiir kaana wuxuu yaqra'u mid akhriya hal ataaka xadiiu اlhaashiya markuu suurat اljumca akhriya wuxuu ka daba dhigi jiray hal ataaka waxaa weeyaan ahay waa iqa isna cafwan iqa weeyaan yuxadid isagoo ka warramay ayaan maqlay uu yidhi can xabiib ibnu salim alansaari ninkaas la yidhahdo xabiib ibnu salim oo reer ansaareed ah waxaa xoreeyey annucmaan bin bashiir ayaa xoreeyey martabadiisana waxaa weeyaan laa ba'sa bihi dhib badan ma lahan laa ba'sa bihi can nucmaan bin bashiir wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda qala nucmaan bin bashiir kaana wuxuu aday rasul sl sl sl yaqrau mid akhriya fi ljumcati salaad jumca bisabbix isma rabbika alaclaa iyo wahal ataaka xadiidu alghaashiya ujeedaan tii hore suurat aljumca iyo hal ataaka xadiidu alghaashiya tanna sabbix isma iyo hal ataaka xadiidu alghaashiya labadan yaa wariyey waxaa wariyey nucmaan bin bashiir labadina kala wariyeen labada ariiqba waa timid wax ishkaal oo ku suganna ma lahan weeyaan warubama ijtamaca warubama waxaa dhici jirtay ijtamaca inay kulmaan alciidu ciidda iyo waljumcatu jumcada oo fa yaqra uu akhri bihima labadoodaba uu ku akriyo fiihimaa gudahooda bihimaa labadaa suuradoodda labadaa suuradood uu ku akriyo fiihimaa labadaba ciidda iyo jumcadaba jamiican igoo wada jiro igoo wada jiro marka nabigeena sal اla alay slm inuu jumcada iyo ciidda hadday kulmaan uu jamcin jiray maxaa laga qaadanaya oo duhur waxaa weeyaan waa dhaca baabkiisa agga iska dhig agga iska dhig laakiin inuu nabigeena sal slam jumcada dukan jiray ciidna dukan jiray nucmaan bin bashiir muxuu leeyahay warubama اجtamaca alciidu wاljumca fayaqra'u bihima fiihima jamiica sabix isma rabbika alaclى iyo alataaka xadiis alkhaashiya ayuu ciidda ku akrinaya jumcadina muxuu ku akrinaya naftarkeedii sidaa weyaan baabu man adraka rakcatan qofka rakca haleela ayuu baabkan u baab yahay oo min salaati اjumcati salaada jumca xukunkiisa muxuu noqoni waay xadiid kun afar boqol iyo an iyo aar iyo han iyo labaatanaada shaadun bidikri jumca jumcada gooni in loo sheega waa shaad ayuu leeyay imaamka cali ramat ullah qala wuxu imam nasaai akhbarna waxaa noo warramay qutayba ibn saciid wa moxamed ibn mansuur aljawaaz waa iqa qutaybana waaba taqaana waa iqatun habtun wاlafdu lahu can sufyaan ibnu cuyeyna waa imaamkii can zuhri waa sidoo kale can abi salamatin abdiraman iqatun habtun faqih can abi hurayrata radi a ta arda an nabi nabig wu sl sl qal nabigan wuxuu yidhi man adraka qofkii haleelo min salaati اjumcati salaad jumca rakcatan hal rakca faqad adraka salaad jumca wuu haleelay laakiin sida maxfuudka kana dushaadiya oo muxuu ahaa man adraka min salaati اjumcati rakcatan u yidhi sida maxfuudka ah waxay tahay man adraka min الصalaati rakcatan weeyaan salaad kasta waa marka jumcadaa soo geli duhurkiyaa soo geli cishiyaa soo geli salaad subaxa soo geli sidaa weyaan waaya baabu cadadi الصalaati salaada cadadkeeda ayuu baabkan u baab yahay bacda اjumcati jumcada kadib fi اlmasjidi masjid gudihiisa baabu cadadi الصalaati salaada cadadkeeda bacda اjumcati salaad jumca kadib fi lmasjidi masjidka gudihiisa sunanta salaada jumca ka dambaysa cadadkeeda ayuu baabkan u baab yahay xadid kun afar boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qala imam النسائي أخبرna isحاq بن ibrahim الxandلي qال أنbأna jrيr بن cبدالحمid الضبي وثiqة tbt عan سhayl بن أbi صالح ninkii samaan dakwan الزayaat ninkaas ayaa dhalay wiilkan la yihahdo shayl shayl بn abi صالح waa abu yaزيid weeyaan almadnي waa صaduq تaغayara بakhirihi can abihi abi wuxuu ka wariyey dhakwan الsamaan الزayaad waa iqaة tabt can abi hurayra wuxuu ka wariyey xirta abu hurayra ayuu ka mid yahay ninka la yihahda abu صالح can abi hurayra wuxuu ka wari radi اlه anه qal abu hurayra qaala rasul rasul wuxu yhi sl slm idaa صallaa hadduu tukado axadkum midkiin aljumcata salaad jumca falyusalli bacda arbaca afar rakca ka dabageeyo ayuu nabigu yihi salى اllahu عalayhi waalihi waslm waa sidaas guriga ama ha noqoto amaba meesha idla tagda ha noqoto baabu salaati imaami imamka salaadiis ayuu baabkan u baabiyay bacda aljumcati jumcada kadib imaamka markuu jumcada ka bax kadib sunnadu tukan ayuu baabkan u baabiyay xadidkun afar boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam sidoo kale in imaamku uu markuu khudbada dhamey kadib uu sunno tukan karo oo sunno ay loo baahan yahay mashruucta iyo laga qaadanaya cadadkeedana kolley buu sheegi doonaa laakiin maqsuudku u keenay inuu tukan kara oo muxuua dhib ayn lahayn ayuu u keenay imaamka inuu u daliishado xadidku afar boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasaai amt abarana qtay bn saciid an malik an bn cumar intaba waa taqaanaan waa raggii aimada ahaa madaxana uu saaran yahay cabdulahi bn cumar ibn khaaab min culamaai saxaaba radia allahu tacala canhuma ana rasul kan rasulkan wuxuu ahaa laa yusalii midaanan tukanin bacda jumcati salaad jumca kadib xataa yansarifa ilaa uu noqdo fayusalii rakcatayn markaasuu laba raka tukan jiray laba raka tukan jiray ma diidaysa laba kalena ku dari jiray soo jeedaan marka isma diideysa arbacada iyo labada isma diideyso cadadka ziyaadada ah waa cilmi zaa'id ah xadidkun afar boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alي mat akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali qala ambana cabdirazaq ibn hamam sancani wa iqatu xaafid qaala xadaثna macmar ibn rashid alasdi wa iqa can الzuhri waa imaamkii can salim ibn cabdillahi ibni cumar wa iqatu habtun faqiih can abihi abi wuxuu ka wariyey abi cabdillahi bn cumar radi allahu ta anuma qala wuxu abdillahi bn cumar kaana wuxuu aday rasul rasulka sl sl yusallimu tukada bacda aljumcati rakcatayn laba rakcuu nabigan tukan jiray sal l slm fii beyti gurigiisa inuu afar tukan jirin dhib ma laha baabu iaalati rakcatayn labada rakca dheerayn la dheeray bacda aljumcati marka jumcada la tukado kadib labada rakc tukanays inaad laba rakco aad u dheer ka dhigto inay mashruucta ayuu baabkan ubaabay xadid kun afar boqol iyo sagaal iyo labaatanaad shaadun bidikri iaalatiha in la dheeray sheegitaanka la shawaashaad sida maxfuudka ahna inay dhexdhexaad sida cadigeed ay tahay weeyaan qaala imam nas abarna cabda ibn cabdilaahi aلصafaar wa iqa can yaziid wahu bn haaruun alwasiti wa iqaة mutqinu caabid qaala ambana shucba can ayuba ibn abi tamiimata skhtiyani sikhtiyaani iqaة habtun faqiih can naafic can ibn cumar anahu cabdillahi bn cumar radi allahu tacala canhuma kaana wuxuu ad yusalii ma tukada bacda aljumca salaa jumca kadib racatayni laba ragcad dukan jiray yuiilu fiima wuu dheerayn jiray yuqul wuxuu dhihi jiray kaana rasul s sl slm yafcaluhu mid sameeya dheerayntaas laakiin inay shaada tahay ayaan horey usoo marnay baabu dikri saacati saacad sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baabiya alatii saacaddaasoo yustajaabu fiiha ducaa yowm اljimca maalinta jimcada wakhtiga ducada la ajiiba ayuu baabkan u baab yahay in la sheego xadiid kun afar boqol iyo soddonaad aad baan ugu baahana maxaa humuum ay taagantah mid adduunya iyo mid aakhira mid caafimaad mid amni mid owlaad mid waxaa weeyaan yani dhan walba mid cilmi wahiy ahm inaa ilmi ilahi nasiy subana wataala dhammaanteen cilmi weliba naafic u noqdo marka xiliyadaas oo kale waa lagu beega wax aadan filaynin ducadaas ducuudhinkaas xiliyadaas ah derbiga maanta yaa tawaquca ah inteena halkaan fadhido in derbigan halkaan qof uu ka bax daaqadan isagoon furin inuu ka bax yaa tawaquca ah. halkaanu hebel ka baxay xerti halkaan fadhid nin ka mid ah ama wadaadka halkaan fadhiya halkaan ka baxay hadii la yidhaah ka warrama waaadu adagba ducada abwaab noocaas ay furaysaa derbiye noocaasa iyadoon dilaacina dhexmari fab waana wax mujarab aho macruufa marka ducada laa yaradu اlqada ila ducaa xataa waxyaaba kugu soo socdaya ducada lagaaga radini marka ducada aata loo oojiye waxaad weyn weyan qofkan aadaab ducada la yimaado yuusan horay un ducada ka bilaabin hala imaado aadaabta ducada oo in qofka weyse qaba inuu qbilada qaabilo inuu saacadaha ijaaba dacwa uu ku dadaalo inuu qalbigiisa alla ku xiro inuu yaqiinsado ana cinda dani cabdii biwa meeshaad alla ka malaysana halkaas baad ku siina adi meelaha dhadhow ha raadin alfirdows al halkaas qalbigaada ku xir allana ka bari fadliga ilahi waa waasic subxana wa tacaala kuwa weligood camal wanaagsan aan samaynin ayuu ilahay iska cafin oo janno gelina waaya hay xadiidkun afar boqol iyo soddonaad waa xadيث صحيح qala imam س أخbarna qtayb بن سعيid qala xadثna bkr yani yani ibn mdr bkr ibn mdr yani ibn mdr yani ibn mdra wa ثiqaة tabt ibn اhaad ibn اhaad horaan u sheegnayo haddii marba ibn اhaad aad aragtaan waa يزيid بn cabd لlahi بn usamaة الlayثi wa ثiqaة mkfir can muحamed ibn ibrahim التيمي وثقة له أفراد عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وxuu أبو هريرة xadيث dheer waa maartan xadيث dheer goor waa nagu dambeysayba kutubii horon muxuu ahaa yaعni macaalim السuنة iyo kitaabkan waxyaabaha uu muriix ku yahy waxaa weya axaadiiska koobano ayaad jafaysaa laakiin kutubii hore waa taqaanaano boggan iyo bog kale iyo bog <laughs> ya mid walba meelbu muxuu ahaa ku cajaaib badan kutubaha can abi hurayrata wuxuu ka wari radi allah ta qal abu hurayra ataytu waxaan imid aلطuura buurta طuuri sina duur ayaan imid waa meeshii ilaahay subxana wa tacala kula hadlay ya alladii naajaa fiihi muusa rabbahu calayhi اsalaam halkaasaan imid oo shaam ku taalla fawajadtu waxaan helay ama halkaas waxaan kula kulmay kacban kacab ibnu maatic alximyari kacb axbaar ayaa loo yaqaana ayaan halkaa kula kulmay waa mukhadram famakadtu waan nagaaday ana aniga wahuwa isaga waxaan nagaanay yowman hal maalin ayaan isa jirnay waa laba ninoo culimo ah weliba aad u cilmi badan labadaba uxadiu ana waxaan ugu warramaya can rasuulilah baan ugu warramaya sala allahu alayh waali wasalam ila nabiga asaga lama kulmin wayuxadiuna anna wuxuu iga warramaya haddii aan abi hurayra can tawraat kitaabka nabi muslim kusoo dejiyey ayuu anna ii akrinaya un ka dhegaysani anna nabi maxamed ala sl slam wixi aan ka maqlan u cilmi ay kala qaadanayaan faqultu la waxaan ku idhi qaala rasulla rasulka wuxu yidhi sal slm khayru yowmin maalintan ugu khayr badoo dalcat fiihi ashamsu qoraxda ay dhalatay yowmu ljumcata maalinta jumca maalin ay qorax usoo baxda maalinta jumca maalin ka khayr badan lama arko bal ku xisaabtan akhyaaray akhyaaray gaaladii waad aragteenna hadda kiniisadaha awgood ayay maheeradooday kulli u xirayaan ma jirta mas ma jirta shirkadihii way xirayaan wax walbay xirayaan inkastoy dowladda dee ay waafaqaysa waqtigedi laakiin shacabka laftirkoodii xitaa gabdhaha guryaha ka shaqeey kulli wuxuu ku leeyahy sukuya kaniisa maanta waa maalinta kaniisada war ma jir kulli dukaamaday wada xorayaan shaqada xitaa kuwa xamaaliga inaad weydaa laga yaaba oodan helin annagana waad aragteeno abalstura yowm aljumca waa aragteen sidii loo xamaalinaya hal suuqa oo jumcada xataa ka hor la xiraa ma jiraan magaalada nairobi suuqyadeenan tirada badan suuqley iyo warraba suuq la xiraa ma taqaanaan mi suuqley meesha ma joogaan inta yaroo la tukana oo iyada laftarkeeda qofka isagoo neeftuura oo ka gaar leh qalbigana meeshii ku haya aad ku dhaafi ya sheekh soomaalida may ha nacam soomaalida aad u yaqaanaan xitaa north eastern hadda north eastern magaalooyin ku yaalla in badan oo ka mid ah jimcada ma shaqeeyaan ma shaqeeyaan jimcada north mandheeraan aqaana dad badan oon shaqaynaa jira maalinta jimcada dukaamahooda le maanta waa jimco hebel iyo hebel lama helay waa xiran yihin dukaamadii albaabka sabtiga baad sugi nasiibka ha iyadno waa waa la xira ha marka kolleyba waxaa weeyaan baabkaas waa baab muhiima maalinta marka ilaahay intuu maalmaha abuuray ugu khayrka badan annaga inaan iska taxaashlayno on iska shaqaysano maalin cibaadana muxuu ah goori ay tahay aqal shay hadii wax kale aan samayn weyn inaan awalka hore xiranno oo markaan jumcada ka baxna fa idaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlard wاbtaquu min fadli الlah oo qolyaha suuqyada soo aada meelahaas ka imaanaan loo sheega annaga muslimiinaa nahay markaa jumcada kaso baxna kadib noo imaada inta kale aan sukuya kaniisa soo idin mahan annagana sukuya jumca weeyaan in loo sheega waa fiicnaan lahayd waayahay laakiin dee muwaafaqadaasa u baahan in rag ka shaqeeya la hela khayru yowmin maalintan ugu khayr yowmin maalintan ugu khayr badan dalaca fiihi shamsu qoraxda ay dhalatay yowma jumcati yowma ljumcati maalin jumca weeyaan fiihi maalinta jumca ayaa khuliqa aadamu nabi aadam la uumay wa fiihi maalinta jumca ayaa uhbita eh, la soo dejiyey dhulka loo soo dejiyey wa fiihi maalinta jumca ayaa ayaa tiiba calayhi laga tooba aqbalay wa fiihi maalinta jumca ayaa qubida la qibdooday oo u geeriyooday wa fiihi maalinta jumca ayaa taquumu saacad saacad qiyaama ay dhacaysaa weeyaan alaama calaa maa maa cala alardi arlada korkeeda ma ahanin min daabbatin wax dul socdo daabba ah ilaa haddii ay jirto wahiya iyada tusbixu waa beriisan yowma aljumcati maalinta jumca musiikhatan iyadoo dheg raaricini ya xataa taluca ashams ilaa qoraxda ay ka soo baxda maxay u dheg raaricini shafaqan min asaaca saacadda qiyaama ayaa jumca dhici moogta jumcadii miyaaqiyaamadi miyaa dhici saasay maxaa udhudhag raaricinayaan ila bna aadam ibna aadam mooyane subxaana allah takliifkan asagaa la saaray maca daalika qalbigiisina baabkaas uma furna wa fiihi maalinta jumca gudaheeda waxaa ahaaday saacatun saacad laa yusaadifuha uusan la kulmin mu'minun qof mu'min ah wa huwa isagana fi salaati salaad uu ku jira tukani fi salaa salaadaas marka waxaa weeyaan dhowr arrimood baa noqon kartaa salaadda caadigeed waa noqon kartaa waxaa kaloo noqon kartaa meeshuu ku tukada ayuu fadhiyaa qofka hadduu meeshuu ku tukada u fadhiyana fa huwa fii salaa waxaa kaloo noqon kartaa aلsalaa bimacnaa adducaa asalkeeda loo celiyo oo wahuwa yadcuu ayadna waa suuragal intaba intaba waa suuragal fadliga ilahay waa weyn weliba waxyaabaha in ay duca taha amaba waxaa weeyaan meeshuu ku tukada inuu fadhiya ay tahay labadaas ama mid ama mid walba ay tahay waxyaabaha sii xoojinaya wallahu aclam inay tahay waxaan loo dariishan karaa salaada casar kadib waa sida noo imaan doonta salaada casar kadibna ma salaada loo geli lama ogola oo waqti la diiday marka waxaa weeyaan shaygana shay manhi in lagu xiro waqti istija muxuu ahaa ijaaba ducaa waayo wax yar adag marka wahuwa fii salaatin duca uu ku jiro amaba meesha uu ku tukada uu fadhiyo waa laga yaaba wallah aclam yasal allah alla culamada qaarna saasay ku fasireen dabcan yasal u weydiisana allah alla fiiha iyada gudaheeda shay shay ilaa hadduu u jira oy dhacdo aaahu alla wuu siinaa acaa hu isaga iyaa iyaahu isaga ayuu siinaya xaajadii iyo dantii ayuu isaga siinaa weyaan qaala faqaala kacbun wuxuu yidhi kacb alaxbaar hadhihi marka markuu abu hurayra xadiidka nabigan u sheegay waa laisu jiibinayaa nin walba buu sheegi markuu kan xadiis sheegay kana wuxuu sheegayaa tawraad wuxuu ku yaal lagu sheegi qaala kacb faqaala kacbun wuxuu yidhi ذalika kaas yowm fii kuli sana waa maalin halkiisoo dhan mar soo mara kacab ayaa dhihi faqultu waxaa yidhi abu hurayra bal iskaba dhaaf inay sanadkii hal mar tahay hiya ayada fii kulli jumcatin jumco kasta ay ku jirtaa saas weeyaan fii kulli jumcatin jumco kasta way ku jirtaa markii abu hurayra uu saas yidhi faqara'a kacbun atawra tawraadkii u hay ayuu markiiba akhriyey kacab alaxbaar uma kadibna qaal wuxuu yidhi sadaqa rasul rasulka wuxuu sheegay sal slm huwa fii kulli jumca tawraadkay ku tallaaba tawraadka laftiisa waxaa ku taalla saacadaas inay muxuu aha jumco kasta ku jirta fakharajtu abu hurayra wuxuu yidhi waan baxay markay aan kacbal axbaar dhammaysanay waan tagay falaqiitu waxaan la kulmay basra ibna abi basra ninka la yidhahdo alkhifaari lahu wali abihi suxba oo laba saxaabi weyan asaga abiiba waa laba saxaabi ninkaas ayaan la kulmay oo basra la yidhahdo fa qala wuxuu yidhi min ayna jiit xaggeed ka imaaday qultu waxaan iman tuur buurta tuurisiina ayaan ka imaaday qaal wuxuu low laqiituka haddii aan kula kulmi lahaa min qabla an taatiyahu intaadan tegin ka hore lam taatihi maadan tagteen qultu lahu waxaan ku yidhi walima maxaad igu diidaysa inaan tago qaala wuxuu yidhi basra inii aniga samictu waxaan maqlay rasullah baan ka maqlay sal slm yqul isagoo dhan laa tucmalu looma howlgeliyo almatiyu gaadiidka looma howlgeliyo oo lama dhaqaajiyo ilaa ilaa alaaثati masaajida saddex masjid intaanan ka ahayn gaadiid in la raro oo safar loo xirxiirto oo laa tushadu riaal waa riwaayo kale waad ogeydeen ilaa ilaa alaaati masaajid meel marka cibaad ahaan loo safri oonan muxuu ahaa saddexda masjidaheen ma jirto ayaan ka maqli nabigana sal slm inii aniga samictu waan ka maql rasul rasulka sal slm yaqul isagoo laa tucmal looma howlgeliyo almaiyu gaadiidka ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid mooyane almasjid alxaraam masjidka xurmada badan ee kacbada ay ku taallo iyo masjidii masjidkaygan oo masjid nabowi sala اllah alay slm iyo masjidi beyt اlmaqdis almasjid اlaqصى sidaa weeyaan saddexda meelood meelaan ahayn duurusiinana intaasay ka mid tahay ka mid ma ahan falaqiitu cabdاllahi bn salaam ayaan la kulmay abu hurayra marka uu isagaa warini inuu marka qaatay ood ku qancay ayuu marka caddaynaya soo ma jeedaan cilmigaa uu ka maqnaa abu hurayra soontina cilmiga qaara ka maqnaa ya radia allahu taala arda falaqiitu waxaan la kulmay cabdallahi bn salaam ayaan la kulmay cabdallahi bn salam waa taqana waa taqaanaan waa ninka wariyey nabigeena sal slam markuu magalada madiina soo galay waxaan la kulmay isagoo lah ayuha الnaas afshu الsalaam waaطcimu الطacaam aha wasilu اlarxaam wasalluu biاleyli wالnaasu niyaam tadkhulu janata bisalaam ninka wari weya radi allah taala arda waa ninka yahuudda fadaaxeeyey oo meel kastoo ay markay wax qariyaanba dhihi jiray been ay sheegayaan kitabka halkaas ugu yeelaa dhihi jiray waa radi allah taala arda kow waxaad ka mid yahay in sha allah tabaaraka watacaala kuwa ilaahay uu yidhi ajarkooda laba jeer ayuu siinaya falaqiitu cabdالlahi bn slاm ayaan la kulmay abi hurayra arihi radi اlah ta arda waradya can cabdillahi bn slاm kadalik faqultu waxaan ihi low ra'aytanii haddii aad i arki lahayd kharajtu anoo u baxay ila duur duuri siina falaqiitu aan la kulmay kacban kacb alaxbaar ayaan la kulmay cilmiga marka kacb alaxbaar uu leeyahay iyo cabdillahi bn salaam waa laba nooc caalim oo labada towraadka yaqaano famakadtu waan nagaaday ana aniga wahuwa isaga yowman maalin ayaan meesheeda ku nagaanay yuxadiu waxaan ugu warramay can rasul baan ugu warramay sal slm yuxadiثunii can tawraat isna tawraat buu iga warramayey wixii dhex maray ayuu u warramay faqultu lahu waxaan ku idhi qaala rasul la wuxu yh sl slm khayru yowmin yowm maalintan ugu khayr badan oo dalcat fiihi shams qorada ay soo baxday yowm ljumcati weyaan fiihi khuliqa aadam ayaa la umay wa fiihi ubita habeen maalintaas ayaa la soo dejiyey jumcada ah wa fiihi tiiba calayhi maalintaas gudaheeda ayaa laga towbaaqbalay wa fiihi maalinta jumcada ee qubida naftii la qaaday wa fiihi maalinta jumca ayaa taquumu saaca saacadda qiyamaa dhacaysa maa cala alardi ardh dusheeda maana min daabatin daaba dul socoto gaadiid iyo wax la mid ah ilaa haddii a jirto wahiya ida tusbixu oo beriisani yowma aljumcati maalin jumca masiikhatan ayada oo dhagraaricini xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxda shafaqan baqiid ay ka baqis maana saacad saacad inay dhacdo ila bnu aadam in aadan mooyane wa fiihi maalin jimc gudaheeda waxaa ahaaday saacatun saacad laa yusaadifa uusan la kulmin cabdun addoon mu'minun wa huwa isagana fi salaat buu ku jira yas'al allah la weyne weydiinawd weydiisana shayan shay ilaa hadduu jira acطaahu wax kastood alla weydiisata oo khayr iyo dunya walaakhira u ku siinaya weeyaan qaala kacbun wuxuu yidhi daalika marka warka waxaa wata abu hurayra wuxuu u sheegayaa cabdullahi bn salaam qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala kacbun kacb wuxuu yidhi daalika yowmun daalika kaas yowmun maa fii kulli sanati sanad ku jira warkii aad u sheegay kacb ilaxbaar ayuu marka cabdullahi bin salaam gaarsiiyey fa qaala bin salaam hadalka maba dhawaysan abu hurayra dhexdoo ka soo galay fa qaala cabdullahi bin salaam wuxuu yidhi kadaba kacbun kacb beenuu sheegay wuu la soo booday mujeeda beenuu sheegay kow qultu waxaa yidhi abu hurayra uma qara'a kacbun kadibna kacab wuxuu akhriyey towraat ayuu akhriyey uma qara'a kacbun oo fa wuxuu yidhi صدق رsuل صل سلم هuوa في كuلi جuمcaةi nabigan run ayuu sheegayo جuمco kasta ayuu ku jira towraadka ayaan ka arkay acab saasuu dhahay yidhi cbdالله بن سلام loo sheegi faqاaل cبداللahi بن سلام wuxuu yidhi صدقa كacbu كacb runuu sheegay towraada ku yeelawa soo ma jeed iنii aniga laclam waxaan ogsoonahay tilka الsaaعة saacadaas waxaa dhaha cبdاللahi بن سلام faqultu waxaan idhi ya أخhي walaalkayo xadinii biha ii sheeg xilli ay ku jirta aan ka faa'idaystay qaal wuxuu hiya iyada aakhiru saacatin saacatan u dambaysa weya oo min yowmi ljumcati maalin jumca qabla an taqiiba shams qorranta indhacinka hore lidaalika xaramaynka xilligaas maalinta jumcada ah xilligaas qoraxda casirliiqa qoraxda sii dhacaysa dadkaas wax oynaa wax alla baryaa gacmahaas ay u taagayaan marka salaadda casar saacad kadib wixii ka dambeey inta badan laa quraan akhrin walaa sheeko kale waa dhammaanaysaa dadka dhammaantood safay ku wada jiraanoo halkaasa ilaah baryaa subxana wa tacala sidoo kale ayaamaha la sooman yahay oo hadda anaga alxamdulilah masjidkeena dad badan baa sooma jasakum allah khayr oo isniinta iyo khamiista iyo ama ayamulbiidka yacni xilligaas ay qoraxda dhacaysa ducada waad la yaabay dadkaas wax badan oo khayr marka adduuniya aakhira ah ayuu ilahay ku furaya subxaana wa tacaala waa yahay qaala wuxuu yidhi marka kacb alaxbaar ninka la yidhi cafa cbdullahi bn salaam hiya ayada aakhiru saacatin saacatan u dambaysa oo min yowmi ljumcati maalin jumca qabla an tagiiba intayna dhicin ashamsu qoraxda faqultu waxaan yidhi alaysa miyuusan ahayn qad samicta mid ka maql rasul sl slm yaquulu isagoo leh abu hurayra warka wato cabdullahi bin salaama u soomaadan ka maqlin rasuulkeena isagoo leh laa yusaadifuha mu'minun mu'min lama kulma wahuwa fii salaa wa huwa fi salaa soomaadan ka maqlin marka xilligaas qorada aysan iya salaad tukani waa xilliga salaadda laisu diiday munaadaro cilmiga waa amaba cilmi kororsi nin walba buu sheegi walaysat mana ahanin tilka wakhtiga tilka taayada ah asaaca ee saacadda ah salaatun salaad may ahan oo xilli salaadeed ma ahan oo la tukada waliba waa manhi waa laisu diiday qaala wuxuu yidhi alaysa miyuusan ahayn qad samicta mid ka maqlay rasuula rasulka sal slm cabdullahi bin salaama tandamo wato yaquul isagoo la man sallaa qofki tukada oo wa jalasa fadhiista yantadiru salaa isagoo salaad sugi qofka hadduu fadhiista yantadiru salaa salaada sugi suuqa soo yara muxuu ahaa eh, qofka soo yara socday kadibna salaadda maqrib u imaaday markuu salaad maqrib baa masjid ku fariistay o man jalasa qof o man salla qofka tukadadha oo wa jalasa fariisto yantadiru salaa salaad isagoo sugi lam yazal kama zuula fii salaati fii salaatihi inuu salaadiisa ku jira xataa taatiihi taatiyahu ilaahay ugu timaado asalaatu salaad allatii taasoo tulaaqiiha ay taliiha riwaayad kale taliiha ay leeda weyaan taliiha iyada la xiriirto qultu waxaan ihi balaha inuu dhihin iska dhaaf wuu dhahay wuu dhahay weeyaan qaala wuxuu yidhi fahuwa kadalika waa sidaa weeyaan yani qofka markii aad dafaad dhahday suuqaad salaad casraad ka baxday salaadda maqrib aad sugi marka waa fadhiisatay inta maqrib laga gaara salaada ku jirtaa salaad maqrib aad tukatay waad fadhiisatay ilaa cashaa laga gaara salaada ku jirtaa waa qowlka nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam sidoo kale bannaankaad aaday oo soo danaysatay waad soo noqotay intaad soo yar qaxwaysay aad timid oo marka waaad labada ragc waxaad tukatay تaحiyat الmasjid soo ma markaad tukata ilaa maqribkaad sugaysaa salaada ku jirta marka xilligaas nin salaad ku jiraat soo ma jeed marka halkaas ayay baasha ka buskicisay xiliyadaas marka meesha aan laisku soo beego hawlahan adduunkood taagan iyo aakhiraba si loogu faa'idaysta ilahna waafajiya khayr adduun mid aakhiraba xadيid kun afar boqol iyo kow iyo soddobaad waa xadيid صaxiixa nacam jaزaka الlah khayran naam waa yahay xadiid kun afar boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alay akhbarana moxamed ibn yaxya ibn cabdillahi duhli النysابوري ثقة xاaفظ جليل قال xdثna أحمد بن حنبل waa imaمki atqana imaم أهل السنة والجamاعة magacaas وxuu ku qaatay ma taqaanaa الqول بفitنة khلق القرآن markii dadka ay isdhiibeen oo culimada ay madaxa la wada laabay ayaa wuxuu yidhi baabkaas baab jira maaha qowlka ilaahay makhluuqa ufiya waa gaal ayuu la soo istaagay weliba waa la cadaabay aad baa loo xabsi inta lageliya la dhibaateeyey ilaahayna xilligaas way ku badbaadiyey lidalika culimadu waxay yihahdaan xilliga riddada ay dhacday ilaahay ummadda nabi maxamed wuxuu ku badbaaday sal slm abubakr ayanqusu diinu ana xay wallahi low manacuni ciqaalan kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuli lah sal slm laqaataltahum caley ya ha calaa nacam nacam sidoo kale waxaa weeyaan markii ay dhacday arintaas alqowl bifitnat khalqi اqur'aan markii ay dhacdayna muxuu ahaa imaam axmed bin xambal uu ilahay ku badbaadiyey oo soo istaagay oo dadkii ay ku badbaadeen marka mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka baailkii inuu dadka dhinac ay ka wada maraan oo ummadda dhan ay baail ay dhex jibaxayaan ama intooda badan dadkiina xoogaho dee madax laga yara laabto oo la yidha baashay say tahay nin baa markaa ah, far dheeraata noqoni ya soo istaagi oo dhihi maya abadan waxaas wax ka jir lama ark waaan weeyaan waxaanan banaanin waxaan waa muxaram waxaan waa sidaa wahaakada uma abayeelay marka xiliyadaas oo kale dad marka naftooda qadimo oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala xaqa sheega lidaalika nabigeena sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ku sheegay jihaadka kan ugu qiimaha badan muxuu ku sheegay kelimatu xaqin cinda sulطaani jaair adduunkan suldaan jaair muxuu ka batay suldaan aan jaair ahayn bu yeelad hadda ya sida aan rabta sheeg ama haddii kale waxaa weeyaan qoortaada xaggay tallawa aday ku taalla marka ama qoortaada u xidha ama xaq u xidha nasiibka marka maadaama xaalada ay noocata marka qofku inuu xaqa sheego ajalna waxaa weeyaan markii ay timaada abadan la ma reebayo sideedaba ballana ilaahi wuu qaadayo waida khada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaab latubayinunahu linnaas walaa taktumuunahu macnaheeda maaha qofka inuu waxaa weeyaan xikmaddarre iyo caytan iyo waxaan munaasab ahayn uu ka hadla maahan laakiin xaqa oodan cidna ugu roonaanaynin cidna ugu darnaanaynin oo cad oo qulqulah webi socdo weeyaan waa roobdi xaqa marka cidna aan aan muxuaha gooni saa u socda ade la imow aday ku taalla marka haddii aad xoogaho dhinac u yar qolocisii haddii aad waa baab kale laakiin xaqa siduu iyo u sheeg bas maa calayk ilahayna uu ku xifdinaya subxaana wa tacaala waa yahay hay xadiidkuna afar boqol iyo iyo laba iyo soddonaad so halkaa ma joogno ko iyo soddonaad hay axmed ibn xambal ayaan maraynay qala wuxuu yihi mxu axmed ibn xambal xadaana ibraahim ibnu khaalid ayaa noo sheegay aلصaنcani almuadin waa ثiqa weyan can رabax ibn زayd الqurayشhi aلصaنcani wa ثiqaة faadil can macmar ibn rashid الأsdi wa ثiqaة tabtun faadil can الزhri qaala xadaثanii saciidu saciid ibn musayib waa imaamkii ayaa ii warramay can abi hurayrata wuxuu ka warramay radi allahu ta an rasul sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi ina fii yowmi اljumcati maalin jumca ayay ahaatay gudaheeda saacatan saacad laa yuwaafiqa uusan waafiqin cabdan adoon musliman ee muslima yas'al weydiista allah la weyna fiiha gudaheeda shayan shay ilaa haddii uu jiro acطaahu uu siina iyah isaga ayuu siinaya xadidkun afar boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas alي abarna camr ibnu zuraalata alkilaabi wa iqaة habt qaala anba'ana ismaaciil ibn culaya weeyaan waa iqaة habt can ayub ibn abi tamid skhtiyani wa iqaة habt can moxamed bn siriin waa imaamu iqaة faqiih can abi hurayrata radi allahu ta qala wuxu abu hurayra qaala abulqaasim wuxuu yidhi nabigeena kunyadiisu waa sala allahu alay slam nacam ibnu ayuub ibnu ayuub can ayuubka dhiga ismaaciil ibnu ayuubtaas nusakdeena dhan waxaa ku taalla oo aan hilmaamay inaan baraarujiye nusakdeeda noocan oo daar almacaarif maktabat macaarif kulli waxaa ku taalla can ismaaciil ibna ayuub ibnadaas can ayuub ka dhiga can ismaaciil can ayuub sidaa weyaan waa laba nin isma dhalin labada nin waa laba nin oo iqa ah raximahum ullah nacam waa yahay an ku noqoto xadidka hore xadid kun afar boqol iyo soddon iyo labo qala imam nas alي abarna cmr ibn ziraarat alkilaabi waثiqaة dabt qaala anba'ana ismaaciil ibn culaya waثiqaة dabt can ayuub ibn abi tamimt asakhtiyaani waثiqaة dabt can moxamed ibn siriin can abi hurayrata radi allahu taala qala abi hurayra qaala abulqasim wuxuu yidhi salى اllahu alيه waslam rasuulkeenna kunyadiisa waa salى اllahu alayh wali waslm ina fi ljumcati jumcada gudaheeda ay ahaat saacatun saacad laa yuwaafiquhaa ina fi ljumcati saacatan weeyaan maxaa idin qoran saacatan min saacatan saacatan ha laakiin ma maanaa khiyaalo u baahan mis kale saacatun baa hadda meeshaan igu qornaan umali ina fi ljumcati saacatan ayaa ku sugan waxaa weeyaan waa khabarkii isinkii ina oo muahar ah ina fi ljumcati saacatan laa yuwaafiquha uusan waafaqin cabdan adoon musliman muslima qaa'imun taagan yusallii tukani yas'al weydiis allaha alla weyne caza wajal shayin shay ila hadduu jira acطaahu yaah uu siini qulnaa waxaan idhi yuqaliluhaa wuu yarayni yuzahiduhaa yaعni wax yar oo muxuu ahaa dadka ay markiiba dhaafaysa ay ka dhigayaan weyaan wuu ka dhigayaa weyaan cafwan yani wuu yaraynaya sidaa weyaan intaas xadiidka markaan ugu baxnay qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan qowlkan uu ka hadla waxaan uu keeni doono xadiidkan ma lahan waxaa iskale xadiidka hore oo kun iyo afar boqol iyo kow iyo soddonka ahaa ayaa tacliiqan uu saaray lah marka qolyaha nusaaqda ahoo kitaabka guurinayana laga yaaba inay hoos soo aadiyeen marka qaybtan kore aadiyo xadiidkun afar boqol iyo ko iyo soddon markuu dhammaado oo waxaw in la acطaahu iyaahu halkaa u gaaro waxaa la leeyahy marka qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan nasaai wuxuu yidhi laa naclamu ma ogsoonin axaddan qof xadaa ka sheegay ama ka warramay ama ku warramay bihada xadiid xadiidkan hayra rabaax rabaax ibnu zayd alqurashi qof aan ahayn ma aanan ogin weyaan can macmar can zuhri kaas soo marni marka ninkaas ayaa wariyey oo macmar can zuhri ka wariyey ilaa ayuub nin kaloo ayuub la yidhahdo ibnu suwayd ayaa la wariyey fainahu ayuubkaas xadaثa bihi can yunis can zuhri can saciid can abi salamata ayuu ka wariyey waa ariiq kale ariiq kale weyaan ariiq kale ayuu ka wariyey wa ayuub ibnu suwaydna matruuku اxadiiث xadiidkiisa waa xadiid laga tagay imaam bukhaariya ugu qowl sahlnaayo wuxuu yidhi takalamuu fiih takalamuu fiih ragga kalena daaqada ay ka matruuk اxadiiث marka waxaa weeyaan laakiin iskuma xirna riwaayad kalaa jirta oo muxuu nin matruuq ku jira unbuu ku sheegi rabaa laakiin xadiidka hore waa xadiid biyo kaba dhibcaanoo saxiixa weeyaan raggii laga warin waad ujeedeen waa rag muxuu ahbaata marka xadii korna aadiyo xadiidka korona waxaa weyaan wuuu ka dhiba haba yaraatee arrinkan ma kitaabu taqsiiri asalaati fi safar salaada eh, kitaabu taqsiiri asalaati salaada gaabin la gaabiyo eh, markii safar lagu sugan yahay ayuu baabkan uu baab yahay weeyaan kitaab اljimca marka waa ka gudubnay wuxuu ku gebagabeeyey eh, baabka شhan iyo afartanaad ayuu ku gebagabeeyey imaamka calayhi raxmat الlah waxaan galnay kitaabka شhan iyo tobanaad ee kitaabu taqsiir الصalaa fi الsafar salaada gaabin la gaabiyo marka safarka lagu jiro ayuu baabka ayuu kitaabkan u kitaabi weeyaan marka axaadiid unbuu untaxay imaamka waxaba yaraatee baab ahood keenay ilaa baabka hore baabu asalaati bimaka ka hore ma jiro weyaan waay xadid kun afar boqol iyo ma qofku baab udhiga idinku jira nusakdiina baab mu ku jiraa xadiku afar boqol iyo sodon iy sddeaad waa xadii صaxiixa qaala imam nas alي abarna isxaq ibn ibrahim alxamdani waa ibnu rahwey weeyaan iqaة habtun xuja qaala anbana cabdulahi bn idriis alawdi iqaة faqiih caabid qaala ba ibnu jurayj cabdilmalik bn cabdiz ibn jurayj wa iqaة habtun naam yursil ydls can ibn abi camaar ibn abi camaar waxaa la yih magaciisa cabdiraxmaan ibn cabdilaah alqurashi weeyaan almaki iqaة caabid can cabdillaahi ibnu ba baabey sooma soo marin waxaa kaloo soo sheegnay in la yidhahdo baabah cabdullaahi ibnu baabah mararka qaarna hadaa laga xadfiyo cabdullahi ibnu baaba biduuni hana waa la yidhahdaa nin kale oo magacan lahood arkaysaan oon isaga ahayn lama arka weyaan fi asxaab اkutub almaki waa iqa cabdullahi ibnu baabey ama baabah ama cabdullahi ibnu baaba almaki waa iqa weeyaan an yacla ibnu umaya التmimi waa صaxaabi jaliil radi الlahu ta ada qal wuxuu yihi ninka la yihah yaclى qultu waxaan idhi licumar ibn الkhطaab waxaan ku idhi waa cilmi isweydaarsi ama munaadara cilmiya qultu waxaan u idhi licumar ibn الkhطaab waxaan ku idhi radia الlahu ta ada oon akhriyey laysa عalaykum junaaxu an taqsuruu min الصalaaةi in khiftum an yaftinakum اladiina kafaruu laysa ma ahanin calaykum korkiina junaaxun wax culays ama dembi ah korkiina ma ahanin an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaadda in khiftum haddii aad baqdaan an yaftinakum inay idin fidnaeyaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay aayaddaasan ku dul akhriyey kadibna waxaan dhahay faqad aamina annaas dadku ay aamin noqdeen salaadda marka maxaan u gaabinaynaa ayaa meesha ku lifaaqan faqaala cumar wuxuu yidhi radia allahu taala arda cajibtu waxaan la yaabay cajibtu waan la yaabay mima cajibta minhu waxaad la yaabtay ana la yaabay yani isweydiiska isweydiisay ayaanaan isweydiiyey fasaltu waxaan weydiiyey rasuul ayaan weydiye sal slm can dalika arrinkaas ayaan weydiiyey adig ad weydiisay faqaala nabigan wuxu yidhi sal slm sadaqatun waa sadaqo oo tasadaqa u sadaqaystay allahu alla weyna bihaa iyada calaykum korkiina ee faqbaluu aqbala sadaqatahu sadaqadiis ayada oo muxuu ahaa in khawf uu jiro salaada loo gaabin lahaa ayaa haddana waxaa way rabbi subxaana wa tacaala iska safra adinkoo musaafiriinah waxaa weeyaan iska salaada gaabiya oo khawfka uusan idin haynin waa sadaqo ilahay uu bixiya sadaqada qaata hadiyad lagu siimiya diidaysa sadaqa allo xagg iska imaada weya waa fadl ullahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadl caliim xadidku afar boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasai alih amat qutay ibn saciid qaala xaddaana liif ibn sacd can ibni shihaab can cabdillahi bn abi bakr cabdilaahi ibna abi bakr ibna cabdiraxmaan almaqsuumi waa saduuq can umaya ibni cabdilaahi ibni khaalid alumi waaiqa anahu isaga qaala wuxuu yihi cabdillahi ibni cumar wuxuu ku yidhi ibnu khaaab radia allahu ta arda alcadawi inna annaga najidu waxaan helnaa salaata alxadari salaada qofka uu jooga salaada xaadirka uu yahay uu jooga uusan safarka ahayn iyo wa salaata alkhawfi salaada labaqi fi lqur'aani qur'aanka ayaan ku aragnaa oo waa naqana xuunkooda walaa najidu kuma helno oo kuma aragna salaata safari salaada safarka ah fi lqur'aani qur'aan kuma aragno oo qur-aankii kama hadlo faqaala ibnu cumar lahu wuxuu ku yidhi ibnu cumar ibnu cumar ya bna akhi walaalkayow ina allaha alla weyne caza wajal bacda ilayna muxameda nabi maxamed inoo soo diray sala allah alay slam walaa naclamu shay waxbana maanan ogeyn huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaati wayuzakiihim wayucallimhum alkitaba walxikma xikmadii waatan marka walaa naclamu shayan waxbana aanan ogeyn wainamaa in kalemaa nafcalu waxaan samaynayna kamaa sidii ra'ayna aan aragnay muxamadan sala allahu alay slm yafcalu isagoo samaynaa nabigeena alai sl slam ma samaynaa salaadda marka salaad safarka nabigeennaa sameeyey isagaanana faray marka annaga saasumaan samaynaa war kale nooma yeelo saasuu yilay radi allahu taala arda xadid kun afar boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alm abarna qtayb bn saciid shee maxamed maxbaa ku muuqta xadiid dheeriyaa ku jira kuwii hore oo muxuu ay soo dirtay waan iska yara ka mashquulay sheekha waxaa weeyaan ziyaadat cilmiga ka buuxa kitaabkiisa dheeri ah nusakdan aan haysan tu ahn mxuu axaadiis dheeri ah ayaa bud ka ah maraan insha allah jimlayn doonaa akhrintooda insha allah xadid kun afar boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala imam nas abarna qutay ibn saciid qala xaddaثna hushaym bashiir wahiqatun habtun kahiiru الtadriis wاlirsal اkhafiy can mansuur ibni zadan athaqafi wahiqatun habtun caabid can ibni siriin maxamed ibn siriin can ibni cabaas cabdullahi bn cabaas bn cabdilmuطalib xabr اlumra waturjumaan اqur'an xabr اlumma waturjumaan اlqur'an ana rasuula sal slm kharaja uu baxay min makata ayuu ka baxay ila madinati ayuu baxay laa yakhaafu uusan ka baqaynin ilaa raba alcaalamiin labadii magaalaba gacanta ku haya iyo intuu dhexaysayba rabbi unbuu ka baqaay yusalii wuxuu tukan jira nabigana sal slm rakcatayn laba rakca marka laazim maaha markii salaada la gaabina in waxaa weeyaan khawf uu jiro xadid kun afar boqol iyo lix soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nas abarna maxamed bin abd llah sanani wa iqatun iqa iqatu weeyaan qala xadaثana khaalid ibnu xarit اlhujaymi qala xadaثana ibnu cawn cabdullaahi ibnu arطaban cabdullahi ibnu arطaban weeyaan albasri waa iqatun tabt can muxamed ibnu siriin weyaan ibn cabaas radi allahu taala anuma qal bd lahi bn cabaas kunaa waxaan ahayno sayiru kuu socda maca rasul lah rasulkaan la socon jira sl slm bayna makata almadiina laa nakhaafu anan ka baqayn ila allah low ilmuna caza wajal nusalli waxaan tukan jirna rakcatayn rakcatayn rakcatayn laba rakcan tukan jirnay xadidkun afar boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alay mtl abarna isxaq ibn ibrahim alxandali qaala xaddaana nadr ibnu shamayn waa hiqatan tabt qaala shucba qaala wuxuu yidhi xaddaana shucba can yaziid ibnu khumayrin yaziid ibnu khumayr alraxabi waa saduuq qaala samictu can maqle xabiib ibni cubayd araxabi waa yuxadis ka warramay can jubayr ibn nufayr alxadrami waa iqatu jaliil can ibnu simt ibnu simt ina simti waa shuraxbiil ibnu simt alkindi waxaa laisku hayaa saxaabiba min saxaabi maahan sida weyn qaala wuxuu yidhi ninkaas la yidhaha ibnu simt ra'aytu cumar ibn khaaab ayaan arkay radia allahu ta ad isagoo tukani bayna yusali isagoo tukani bidiulayfa dilxulayfa isagoo ku tukanaya adanka rakcatain laba rakca dilxulayfa waxaa weyaan mahilu ahl almadiina dilxulayfa waa meesha reer madiina ay ka xirtaanoo haddana magaalada madiina gudaheedu ay ku jirtaa daakhil madiina weyaan qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ibnu simt ra'aytu waxaan arkay cumar ibn khaaab radia allahu ta yusali isagoo tukanay bidilxulayfa rakcatayn laba rakca fasa'altu waxaan wax ka weydiiyey can dalik arrinkaas oo adoo halkaan jooga maxaad laba rakca u tukani ayaan idhi faqala wuxu yidhi inamaa in kale ma ahane afcalu waxaan falayaa kamaa sidii ra'aytu anaka rasul rasulka sal sl yafcalu isagoo sameeyo saas ayuu yidhi ninka la yidhi cumar radia allahu ta arda xadiidkun afar boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي mt abarna qtay bn sacيid qala xadثna abu cawaana abu cawaana alwadax bn cabd lah yashkuri wa wa iqat dab can yaxya ibn abi isxaaq xadrami yaxya ibn abi isxaaq alxadrami saduuqun rubama akhta can anas bn malik wuxuu ka wariyey radia allahu taala qal wuxuu khaadim rasul lah sl l slm kharajtu waan baxay maca rasulilah ayaan la baxay sl sl meel madinata magalada madina ilaa makata ayaan u baxay falam yazal nabi kama zuulin yaqsuru inuu gaabiyo xataa rajaca ilaa ka soo laabto faaqama biha faaqama wuxuu ku nagaaday biha magaalada marka cashara toban ayuu kunagn ku nagaa calayhi salatu salaam marka dihaaban aw dahaaban wa iyaaban nabigeena sal l slm iyo xataa makuutan bimaka intaba uu gaabinay sala allahu alayhi waali slm xadidkun afar boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa صaxiixu اlisnaad akhbarna moxamed ibn cali ibnu xasan ibnu shaqiiq iqatu saaxibu xadiid qaala wuxuu yidhi abi aabbahi wuxuu yidhi aabihi marka waxaa weeyaan cali ibn xasan ibnu shaqiiq weyaan iqatu xaafid qaala ambana abu xamza abu xamza moxamed ibn maymuun almarwazi waa iqatu faadil wa huwa asukari السكري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن القمة عن عبد الله رقاس واتقانان تيمكاس lidinma sheegay ragga ay yihiin qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday maca rasul an tukada sal slm fi safari ayaan kula tukaday rakcatayn laba rakca wama abi bakrin abu bakrna rakcatayni wama cumar cumar maciisana rakcatayni radia allahu canhuma marka waa ariiq mutabaca nabigan uu samay sal slm abubakr cumar ariiqa caadiga weeyaan in safar haddii lagu jiro in labalaba la tukado qofka marka inuu xaraj ka dareemo culays ma ahan waan ilaahay ruqso u bixiyey in la qaato way fiican tahay haddii qofka laakiin masjid jamaaca intuu gurigaan kale soo dego ama kanoo kale uu soo dega ama mid ka dambe uu soo dega kadibna masjidkan jaamican uu ku ag dhegan yahay saacad walban uusan magaalada aad iyo ku jirin uu musaafir u yahay inuu halkaa iskaga laba laba tukada ama masaajid intuu yimaado laba laba u tukada may waa laga haboon yahay maxaa yeelay jamaacada dukadkeeda iyo howlahaas haddiiba marka ayada ay howlku u taagneen waa iska habboonta wallahu aclam inkastoo culimada qaar ay ka hadlaan masaladan qasriga muddadiisa muxuu noqonayaa sheekh maxamed bin salin uthaymiin ragga ugu muxuu ahaa aad iyo aad mawduucan si fiican in looga dhaqdo ama looga camal falo aad ku jecel ayuu ka mid ahaa caleyh raxmat ullah wuxuu dhihi jiray ardayda jaamica alislaamiya madiine joogta afartan sanood joogtaan salaad waad gaabin kartaan saasuu dhihi jiray maxaa yeele niyadiin waxay ku taagan tahay inaad noqotaan ata xataa kii damca inuu sii joogana waxaa lagu sameynaa mataqaanaa tarxiila lagu dhufani waqad axsanuu fii dalik haddaan la soo tarxiili lahayn kuwa iyaga ah. ardaydaas yacni cilmigan adduunka caalam alislaami mashaariq lama maqaaribaha gaareen ma gaareen siyaasad aad u fiican w weliba adigoo lagu nacsiiyey oo yani adigoo jabaysan wax ku dhow ayaa lagu soo saari markaad jaamacadda dhamaysa ama ka soo dhamay muxuu ahaa faster gre ka soo qaada jaamacad ka soo qaada ama master ka soo qaada ama b h d ka soo qaada isku mid aatiin ama xataa shucba qaybta luqada carabiga ka soo qaada isku mid aatiin markay hawsha kuu dhammaato yalla yalla yalla yala baasborki ataa waa lagu siraa eh, garoonka baasborkii tikitkaaga wallaahi xaqiiqatan waa arin aad u qiimo badan dadka isku nooc ma aha dad ayaa xilkas aanan ahayn dadka moogta isku nooc ma aha waxaad ka garan kartaan marka la yimaado oo wadamada laga soo noqdo jaamacada la soo dhameeyo dadka isku nooc ma aha inkastoo furasta ilaahay qof walba si uu siiya ay ku xihan tahay oo laga yaabo qof aad niyad iyo khayr badan u haya fursaddii inuu ilaahay siin uu dadka wax ku gaarsiin lahaa ayaa dhici karto marka waxaan garanayaa qiso ay markas ka sheekeeyaan culimadu qofkaas meesha inuu iska joogo oo eh, iska xamaasho oo weliba la dulaysto oo saa'iqii muxuu aha darwa laga dhigto oo adeega laga dhigto oo nin ahlu cilmi ah dad juhalo ah ay waxaa weeyaan ay adeegsa mustakdam uu noqdo wa ihaana lilcilmi cilmiga ilaahay oo la dulaysto wa oo la ceebeeyo marka sidaa awgeed eh, waxay ka sheekeeyaan nin yani mataq gangister ah oo jaamacadda dhigan jiray madiine abadan cilmigaas ad arkaysaan oo lagu shiba wuu kusoo duxaya marka dambe waxaas lagu wadi oo masjid nabowi ka soo qaadanay ood maqli oo isagoo xataa aan rabin oo mararka qaar waxu akrinaa inuu un ka baaso wuu kusoo duxayaa cilmi sahlan maaha marka waxay sheegaan marka nin gangister ahoo ma africa mise waa jamhuuriyaadka labadaas ka mid meel ahayd ma aqaano mid ay ku sheegaan jaamacadda wuxuu ahaa lakad imtixaan ah imtixaan oo wax walba amar ohoo baxa amaba wax kasta oo jaamacadda nidaamkeeda kulli aanan waxba aan akhrinin dhaca rafaad ah marka sanadka afaraad wuxuu ku gaaray silsilaca meelaha u dambeeya ayuu ku gaaray markii u gaaray dhibaato badan u geystay ayaa jaamacadda majliska jaamacadda ayaa waxaa la mariyey <laughs> in ninkan jaamacadda laga fiijiye marka rais waaa jaamacadda markayda ka ah oo naaib rais ku magacaban boqorkaas raiska ahan jiray marka naaib rais ku magacabeen lakin raiska runta ah sheekh cabdilcaiz ibn cabdilla bin baas ayaa ka ahaa waa inu marka asaga uu saxiixo marka majliska soo mariyo waa inu asaga uu ku dhufto hadda markii baarlamaanka wax la mariyo tusaalahaan meeshaan soo in madaxweynaha u saxiix maaha markii loo geeyey ayaa wuxuu arkay ninkan dembiyadiisiiyo uun muxuu ahaa aan la koobi karin imtixaan lama hayn kara ragga qaar in laga fiijiimo oyan arday kale fasaadinaya waaba ragga ilaynaya qaar baa muxuu ahaa karateega iyo koonfuga iyo tantikoga iyo kuwaas aad ugu mutakhasisiin ah ee dabdarrina ay u helisaa markaasaa qofkii la hadlaba ama ha noqdo shaqaalo ama arday ha noqdo ama macallin ha noqdo waxaa weeyaan meelahaasaa lagu ridi waana dhalinyaro xoog badanoo maasha allah da'dii labaatan jir labaatan iyo ko labaatan iyo laba labatan saddex meelahaas weyaan ad jaamacadda qofkii soo gala waa inuu labaatan iyo shan ka yaraado marka eh, nin da'yarna intuu geed intuu tala ka boodo intuu geed ka booda ayuu tala ka boodaa sooma hin marka sheekh markuu akhriyey dembiyadii ninka loo soo qoray wax meesha lagu hayn kara maaha markaas majlisu yar wuxuu yidhi waxad yeelaysaan war ninkan inaad ilahay dadku anfaca laga yaabaa waxbana uma dhinna dhowr bilood aa u dhimani iskaga dulqaata ha lagu celi jaamacadda qaraar ah waa lagu celiyey wuu dhamaysta isagoo saaqida sidii ayuu iska tagay marka markuu meeshii tagay dalkiisiiyo wuxuu u tagay dadkii ay cilmi u ooman yihiin oo xaalad adag lagu sugan yihin markaad imaaday magaalada soo baxday alxamdu lilah sheekh hebel oo nabigeenna ka imaaday meeshii aad muxuu aha ku dhintay kuna dhashay oo ahlu khayr ha ah noo imaaday waa in soo fariiso waa saaqidkii a taqaaneen ninkii qasab waxaa looga dhigay inuu sheekh noqdo cilmigii uusan rabin oo lagu qasbaayna wuu ku soo duxayaa kadibna wuxuu wada masjidkii dalkaas ugu weynaay ayaa loo dhiibay muftiga dalkana waa laga dhigay ninka marka dee qasab wuxuu ku qasbanana mota inuu sheekh noqdo mimbarkaana lagu saaraya waxaa weeyaan eh, saaqidna waan ahanaya ma soconi ha ka yaabin waa arro socona maaha kadibna cilmiga xataa uu ku ciyaaray kulli inuu dib u barto ood ku dadaalo ood wixii yacni boorka ka afuufo ayuu ku qasbanaaday jaamacadda madiine waxay samayn jireen marka sanad walba caalamka eh, hadda est africa oo kale ilaa laba saddex wafdiyaa la soo diraya nairobiya seminar lagu qabanaya ardayda mutamayiziinta oo aqoonta fiican lah laba boqol saddex boqol ardaya seminaarku jiraan ilaa saddex toddobaad oo cunno iyo jiif la siinaya kadibna inta tobanka ugu aqoonta fiican imtixaanka mar laga qaado ayaa marka jaamacadda la geynaya magacyadooda oo muqaabalo laga qaadaya tobanka ugu fiican saas xataa sacuudi way samayn jireen halkan kadibna saasaa marka meel loo aaday culimo marka socoto oo dalka imaaday oo muqaabalo samayn rabta meesha timid waa raggii macalimiintiisa aha oo saaqiinimo u yaqaana magaala laga yaqana jaamacadda dhanba nin laga yaqaano masjid weyno magaalada bartamaheeda ku yaalo jaamiya mooske ama kaweyn ama lamid ah ay kusoo dukadeen marka ninkiioo de isbedelay oo lebiskiisa u isbedelay oo yacni xaaladiisa wejigiisa u isbedelay oo dhan walba ay ku tukadeen markii salaaddii ay ka baxeen cimaamadihii wuxuu arkay waa saas u fiiri hadduu fiiriy waa raggii saaxiibadiisa hay macallimiintiisa wa isku kadeednaayeen wuu soo orday markaasu madaxa ka wada dhunkaday markaas ay ku yidhahdeen war kuma naqaano keed ahayd ninka hebel asaaqidka ay sooma taqaanaan ninkiiana laa xawla walaa quwata illaa billah marka waxaan kala jeedaa waxan way ku soo duxayaan qofka weligaa qofkaan ha dhihin khayr ma lahan wax kama soo socdo waxba ha dhihin yani xaaladda ilaahay subxana wa tacaala yuqayir min eh, xaal ilaa xaal alcum marka masaladaas ku saabsan in oo eh, cilmiga iyo xoog la saaro oo wax runta aad iyo aad u qiimo badan waayahay xadiidku waxaan maraynay kun afar boqol iyo ya nacam waayahay hy xadيث kun afar boqol iyo sagaal iy soddonaad wa xadيث صحيح isنaada qala imam abarna محamed iبn عalي iبn xaسن iبn شhقيq ثiqة صاaxiب xadيiث عan أbي qaala xadaثnii أbي أو qaala أbي abihina waxaa weya wa cali iبn xaسن wa ثiqaة xaafid qala ambana abu xمزة محamed iبn maymuun almarwaزي wa ثiqaة faadل السكري weyaan wهو سكري عن منصور المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع رسول الله صل في السفر ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما xadيثكن أفر بqل iyo aفرتanaad wa xadيث صحيiحة قال الإمام النسائي عليه وسلم أخبرنا حميد بن مسعدة الباهلي wa صدوق عن سفيان بن عyayنة anaga dhan ba ku daadanay anigi adinkaba isagaana fashilay wuxuu yidhi sufyaan wa ibnu xabiib muxuu u caddeey wuxuu u caddeeyey haddii booskan uu dhaca sufyaan oonan aabba loo raacinin ama nisbe loo raacinin qowlan waaxidan yaawa ibnu cuyeyna isagoo sidaas uu ogsoon yahy marka in lagu khaldamo u diida wuxuu yidhi isagaa sheegay wa ibnu xabiib waxaa weeyaan albazaaz waa iqa can shucba shucba waa imaamkii can zubayda ibn xaariث alyami waa iqatun habtun caabid can cabdiرaحmaan بn abi layla wa iqa can cumar wuxuu ka wariyey radia الlahu ta arda qaala wuxuu yidhi salaaة اjumcati salat jumca rakcatan waa laba rakca wاlfiطri salaaة اljumcati rakcataan wاlfiطri mi wاlfiطru ya maxaa idiin qoran horta rag aan helna walfitri garanay walfitru yaa igu qoran maxaa kuu qoran walfitru walfitru bidami ra ma godonta taasaan ku soconaynaa salaatu ljumcati rakcataana weeyaan walfitru fitrkana rakcataana weeyaan wاnaxru ciid muxuu ahaa ciiduladxadana waa rakcataane wasafaru safarkana rakcataane weeyaan tamaamun taam weeyaan ay huwa tamaam غayru qasrin aanan ajarkeeda usan gaabnayn calىa lisaani الnabiy sal slm hayra qasrin yani ajarkooda ma gaabno wa ha yaraadeena laakiin ajarkooda waa kaamil xadيث kun afar boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النasي عليه رحمة ل أخbarana محamed بن wهب بن cمر الحarاني wa صدوq qala xadaثna محamed بن سلمة محamed بن سلمة بن cabd للahi الbاhلي mowlaahم الحarاني wa ثiqة محamed بن سلمة الmuraadi min شhuyuuخ الimaم النسائي محamed بن سلمhan waxaa weya waa sheekh sheikh النسائي saa ula socda qala xadaثnii abu cabdiلرaحيم abu cabdiرaحيم wa khالد بن abi يزيد الأmوي mowlaahم الحarاني isna waa ثiqة qala xadaثnii زayd بن abi unays الjزري الكوفي الأصل hy ثuma الرhاwي wa ثiqة lahu أفrاad عن أyوب wهو بن عاaئd أyوب بن عاaئd الطائي wa ثiqة رمya بالإرجاع عن بكير بن الأخنس السدوسي wa ثiqة عن مجاهد أبي الحجاaج مجاهد بن جبر ayaa kunyadiis waxay tahay أبوالحجاaج imaam ثiqaة habt وhakada mujahid waa taqaana imam في التفsير والعلم عن iبن cabاس رضي الله ta anهma qal cبدالله بن cabاس furidat waxaa la fardigay salaaة الxadri salaada marka la joogo on safarka lahayn calىa lisaaءi nabiyiku nabigeena carabkiisa ee lagu faradiel arbacan afar wa salaatu asafari salaada safarkana ahay rakcatayn laba rakca wa salaat wa salaatu اlkhawfi salaada khawfkana rakcatan hal rakca ayaa la farad yeeli weeyaan marka salaadaha markii la jooga sidaan tukana duhur iyo casar iyo cisha afar afar waa saasaa muxuuha lagu farad yeeli lagu farad yeeli Eh, sidoo kale eh, waxaa weeyaan salaada safarkana laba laba waa cishaha iyo salaada duhur iyo salaada casr salaada khawfkana hal rakca hal rakca طabcan waa inta imaamka lala tukada awsaafta ay ku imaanaysa iyo sifa mxuu ah hal rakca miya imaamka lala tuka imamka lala tukani ma labaa lala tukani habkasuu noqonaya in sha allah eh, kitaab alkhawf ayaan ugu tegi doonaa biidn اllahi tabaaraka wa tacala nacam xaaji ya wkti ma lahan haddii aad safarta saaraat musaafir ama bil ahaw ama sanad ahaw haddii aad socotata ad socota oo ciddaadab usoo noqonin waxaa weya safar wa waaya xadiid kun afar boqol iyo laba iyo afartanaad waa masale khilaafi طabcan masalada ayada oo yaعni qaar waxay leeyihiin afar maalmood ka badan haddii inaad meel joogto aad niyeysato safarkaada bur qaaraasaa qaba laakiin waxaa weeyaan sida muuqata wallahu aclam safarka waa muطlaq xadiidka u dambey casharka insha allah tabarak wa tacala kun afar boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadid saxiixa qala imam nasa alay abarna yacqub ibnu mahan albana malaha wax buu dhisi jiray saduq qala xadaثana alqasim ibnu malik almuzani waa saduq fiihi liin yara tabardare yara ku jirta can ayub ibn caaid aلطa'i wa iqat qm bilirja can bukayr ibn akhnas asadusi wa iqa can mujahid bni jabrin waa imaamkii عن بن رضي الله تعالى عنهما قال وxu عبدالله بن عabاس إن اللaهa لweyne عزa وaجل فرضa wuxuu فرd yeehay الصلاaةa صلاada calىa لiساaن نبيka نabigeena cرabkii salى عليه وسلم في الxadر xilliga la jooga qofka uu dalkiisa jooga وفي السفر سفرkana ركعتayn laba ركعة وفي الkhوفi markii baqid ay jirtana صلاaة الkhوفkana ركعة weeyaan hذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الرسول المصطفى